alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira xadiidkan caaisha in soo maray ee ku saabsan eh, maydhashada ay xaydka ka maydhanayso eh, nusakha badankooda kolley waxay qorayaan uma taqridu dama waxaynu soo tilmaannay siday ku fiican tahay ee nuskhooyinka musaxaxina ay qorayaan waa in taqrusu la yidhaahdo oo saad laga dhigo raadana la godo ama taqtarisu sida riwaayadka qaarkood ku yimi marka taqtarisu ama taqrusu laakiin taqridu lafteedu waa la macno oo taqridu iyo taqrusu iyo taqtarisu saddexda eray isku macnay noqonayaan xadiisku wuxuu tilmaamayaa meesha dhiigga marka hore dhiigga inay ka burburin jirtay marka waxaa laga fahmayaa wakhtiga xaydka ay leedahay maradii oo dhiigi leh inay iska daysan jireen maradii oo dhiigi leh inay markaa iska daysan jireen waa inay danka geli jireen markay doonayaan inay tahaaro qaataan oo dhiigga ka maydhaan wakhtigaasay ka burburin jireen dhiigga kadibna meeshii bay maydhi jireen mawdicii dhiigga lahaa ayay dabeedna maydhi jireen watandaxu tandaxu calaa saa'irih inta kalena biyahay ku rushayn jirteen inta kalena biyaha ayay ku rushayn jireen marka intan kale may meydhi jirin waxaa laga qaadanaya un mawdica dhiiggale inay meydhi jireen intan kalena waxay uga jeedaan nowcan maa inay waxaweeyaan waswaaska ku daaficaan bay uga jeedaan marka inayn laazim ahayn marada in la wada maydho ee inta najaasadu gaadhay ee la og yahay in la maydhaayo ayaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya dhiigga xaydkuna waa nijaas weeye marka in layska maydho weeye waana lagu ijmaacsan yahay axaadiistana waa laga qaadanaya inuu markaa nijaaso yahay waana biijmaaci ahlicilmi axaadiistana waa laga fahmaya xadiiska lixyo labaatanaad can anas ibni malikin qaal kunna nusalii maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam anas wuxuu idhi waxaannu ahaan jiray qaar la tukada nabiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisaanu tukan jiray fayadacu axaduna midkaayo wuxuu dhigi jiray tarafa athawbi marada dacalkeeda wuxuu dhigi jiray min shiddati alxarri daraanshaha kulku daran yahay daraaddeed wuxuu u dhigi jiray fii makaani sujuud meeshuu ku sujuudaayo marada dacalkeeda ayuu dhigan jiray xadiiska muslimna waa soo wariyey bukhaari lama gaar noqon xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa asxaabta nebigu sala allahu alayh wasalam inay markay bacad ku tukanayaan bacadkuna uu kulul yahay inay marada dacalkeeda ay dhigan jireen meesha lagu sujuudaayo haddii marada la dhigo meesha lagu sujuudaayo waxaa looga jeedaa si markaa kulkan iyo rarankan la ysaga celiyo ayaa looga jeedaa markaa xaaja keensatay xaaja ayaa keensatay xadiiska daahirkiisana waxaa laga fahmayaa in waxa weeye maradaasi haddii ay la dhaqdhaqaaqayso dacalkeeda la dhigtay oo marka uu kaco ay meeshii ka qaadmayso ama ka soo dhaqaaqayso iyo haddii aynay markaa isaga dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaynin inayna farqi kale lahayn baa laga fahmayaa daahirka xadiiska saxaabadu arrinkan ay samaynayeen wakhtiga nebiga ay la tukanayaan calayhi salaatu wasalaamna wuxuu qaadanayaa dee taqriir weeyo nebigu inuu u sugay oo aanu ku inkirin ayay noqonaysaa marka waxa weeye waxay ka dhigan tahay xadiis marfuuc oo kale sunnada nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo taqriirkiisuba sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay soo geliyeen ha yeeshee jamaahiirta culammadu daahirkan saasay u qaateen waxaana yidhaahdeen farqi ma kala laha maradaa dacalkeeda u dhigtay inay isaga dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqayso oo markuu kaco meesha ka qaadmayso iyo haddaynay dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaynin farqi ma kala lahaa mid walba waa bannaanta ha yeeshee shaafici madhabu shaafici waxa uu isagu qabaa in waxa weeye shaygu hadduu marka marada dacalkeeda la dhigtay lagu sujuudayaa haddii waxa weeye dhaqdhaqaaqiisa ay la dhaqdhaqaaqayso inaan sujuuddaasi asaxayn oo dhulka waa in lagu sujuudaa ama dhulka wax yaalla waa in lagu sujuudaa laakiin wax markuu kaco meeshii ka qaadmaya waa inaanu ku sujuudin waa inaynu ku sujuudin saasay markaa yidhahdeen haddii markaa ay dhacdo in lagu sujuuday waxay noqonaysaa salaaddu inay burto ayay noqonaysa hadduu arrinkii garanayey oo u bareeray waxay noqonaysaa salaaddu inay ka burta yidhahdeen haddii kaloo arrinkaasi sahwi oo kale uga dhacayna oo isxasuustana sujuudda waxay ka dhigan tahay inaanu la imanayn dib hawla yimaado sujuudda waxay cuskadeen marka hore maxaa waajib ka dhigo oo laazim ka dhigay jabhada laga sujuudaayo mawdican wejiga ka midka ee dhulka la dhigaayo ama dhulka waxa yaalla la dhigaayo inuu faydnaado ilaa waxaan la dhaqdhaqaaqaya waxaabay dhici kartaa inay tahay mare ku soo daysan wejigiisa inta sare ku soo daysan oo meeshii jabhada qarinaysa ayaabay noqon kartaa maxaa marka hore laazim ka dhigay xubnaha laga sujuudo dee qaarkood iyagoo wax saaran yihiin ayaa markaa haddana waxa weeye laga sujuudaya oo rugaggii ka mid yihiin waxay yidhaahdeen shabhadu maya way ka duwan tahay waxaana jira xadiis sheegaaya saxaabadu nebiga calayhi asalaatu wasalaam inay u cawdeen wakhtigii kulka shakawna ilaa rasuuli sala allahu aleyh wasalam alsalaata fi ramdaa lafdi kale wuxuu sheegayaa fii xari ramda falam yushkina yacni nagama shikaayo zuulinoo cabashadii waxaanu ka cabanaynay waxba noogama qaban bimaanaa waxa weeye waxay iyagu u fahmeen inaan loo idmin inay sidaa yeelaan xadiiskaana muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey haddaba riwaayo kalaa jirta oo markaa riwaayadan waxba badan iguma jiraanin sheegaysa shakawna ilaa rasuli lahi sala allahu aley wasalam alxara fii jibaahina wa akufina falam yushkinaa waxaan uga cabannay nebiga calayhi salaatu wasalaam kulka shabhadaha iyaga meeshaanu wejiga ka sujuudayno ayaa kulka markaa waxa weeye gaadhaya iyo kafafkayaga baabacooyinkayaga ama cukuradayada kulka gaadhaya ayaan uga cabannay yacni nagama markaa waxa weeye cabasho suulinoo cabashadaasi waxa ay nagaga ba'do nooma markaa ruqsayn bayhaqi wakhayruhu baa soo wariyey marka xadiiskaasi waxay yidhahdeen wuxuu ku tusinayaa dee haddii markaa maro wejiga laga xigsiin karo ee dhulkan kulul ay bannaan tahay waa ka shikaayo zuulin lahaa waxay ka cabanayaan ruqsi uga sheegi lahaa mar haddaan looga sheegin waxay ku tusinaysaa inaynay bannaanayn laakiin dee sixada xadiiska laysku hayaa yani lafdiga caynkaas sheegaya culamada qaarkood waxay waa munkar oo ziyaadadaasi markaa ma sugnaa bacdu ahlicilmi saasay mareen waana sida sheekh albani marka uu marayo ou leeyahy munkarun bi tamaam calaa kulli xaal xadiiskan laftiisa waxaa soo aroortay riwaayaadka qaarkood sheegaya marada dacalkeeda ay dhigan jireen inay tahay cimaamadooda xadiiskanna waxay kaga jawaabeen qolyaha shaaficiyadu waxaa laga yaabaa maradu inay dheerayd oo markaa dacal iyadoo dhulka yaallo halka lagu sujuudaayo marka la kaco aynay dhaqdhaqaaqayn saasaa laga yaabaa ta noocaasna dee bucdi baa ku sugan waayo maryuhu waa yaraayeen oo waxaa jirta marya yaraan baa jiri jirtay ta kale marada sidaa u dheeri waa baciid markaa dayada lafteedu waa ta kale markaa de nooc isbaala iyo waxaaba geli kara maradan markaa sidaa u dheere marka waxa weeye dhulkii ilaa mawdici sujuudda sidaa u taalla haddana waxa weeye ay kacayaan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan dacalkii kale markaysa marka iyagoo iyaga saaran tahay inay la kici jireen yacni marka iyagoo maradii marka inay la kici jireen markaa dabeed waxay yidhaahdeen saasaa lagu xambaaraya inay ugu dheer tahay dee markaa inuu dacalna halkii sujuudda yaallo dacalna lala kacay labadaa dacalna ayna isla dhaqdhaqaaqayn waa arrin baciida weliba waxaa soo aroortay riwaayo sheegaysa waqtiyada qaarkood cimaamadda dacalkeeda inay dhigan jireen cimaamadna waa la garanayaa dee inay markaa kooban tahay calaa kulli xaal marka masaa'isha noocaasoo kale isku khilaafo axwadku wuxuu yahay sida ixtiyaadka badan lihii in laga taxadiro sida marka waxa weeye culamada qaarkood ay diidayaan oo si salaadaadu ay u noqoto midaan laysku haynin sixadeeda aad la timaado siday cinda aljamiici ku ansaxayso ixtiyaadkaa keensanaya waxay yidhahdeen culammadu alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun in khilaafka laga baxaa walow marjuux ba ha noqdo qowlku haba laga miisaan bato in khilaafka laga baxaa waa mustaxab waa sunne waa mid aad la jeclaystay weyi ixtiyaadka hal mar baa la diidaa halkaa mar waa goorma waa marka ixtiyaadku qofka ku xambaarayo sunnada inuu khilaafo haddii ixtiyaadka iyo dadaalkaasi keensanayo sunnadii inuu khilaafo falixtiyaadu tarku dalika alixtiyaad marka ixtiyaadku wuxuu noqonayaa in ixtiyaadkaa laga tago lianlaa tukhaalifa sunna si aanad sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aanad u khilaafin wa bilmunaasaba waxaa dhacda dhallinyarada qaarkood markay sujuudayaan oo kale inay addimada faraha caaradooda aynay dhigin halka cad oo qiblada u jeedin ya haddiiba xataa ay kula raajix noqoto kula miisaan badato eh, inaynay waajib ahayn ama lagama maarmaan aynay ahayn in faraha halka cad la dhigo oo qiblada loo jeediyo ee ay sunno keliya tahay haddaad xataa ka rumaysan tahay waa inay dee sunnada nebiga ka tegin waayo nebiga waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu markuu sujuudaayo faraha halka cad inuu dhigi jiray oo uu markaa qiblada la qaabili jiray farihiisa adimada yani waxa weeye faraha caaradooda deh keliya ha dhigine waa inaad markaa xagga qiblada u jeedisaa sunnadii nebiga ah ya sunnadii nebiga ayaa culamada shaaficiyadu waxaabay leeyihin haddaanu halka cad dhigin faraha adimada sidaa nebigu u dhigay calayhi asalaatu wasalaam haddaanu taas samayn salaaddiisu waa asixi bay leeyihin marka waa in laysku dayaa in faraha addimada loo jeediyo xagga qiblada waana sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa in lagu dadaalaa masalada hore dadka in waxaan ku arkay ku badan yani dhiganayaan marka rambaagii ma qiyaas ma noqonaysaa dad badintaasi jawaa gart kolay waxay ku dhisan tahay marka hore masaladu dee marka hore laazim ma tahay mise maaha bacdi dee yidhi baa jira waxa weeye cudurdaar daraaddii ay u dhigan jireen haddaan cudurdaar jirin waa in la dhigaa jabhada lafteeda la dhigaa tanna waxay ku xambaareen cudri bay ku xambaareen laakiin dee agsarku cudurdaarba ka dhigi maayaane waxay leeyihiin sideeda isaga bannaantay oo marka la yidhahdo laazim ma aha taa kaley noqonaysa laakiin cala kulli xaal kollay dee haddii markaa waxa weeye laga baqaayo bahalkaas yacni karoonaha oo mawdica inuu markaa ku sugan yahay oo kale nooc cudriya waa noqon kartaa nooc cudriya oo kale waa noqon kartaa laakiin waxa weeye marka hore laazim ma tahay mise ma ahaba markaa waxaan yani laysku hayaa laakiin sida axwadka ah waa in lala yimaadaa kollay markastaba oo lagu dadaalaa inta suuragalka xadiidka toddobiyo labaatanaad can anasin ana nabiya sala allahu aleyh wasalam ra'aa nukhaamatan nebigu calayhi salaatu wasalaam ra'aa wuxuu arkay nukhaamatan xaaka ayuu arkay xaako yacni marka qofku waxa weeyaan markaa uu ama qufaco waxaan dalqadiisa ka soo go'aya ee adaga ishaysta haysta yacni markaa xaakadaasu arkay fi lqiblati xagga qiblada masjidka ayuu ku arkay bimacnaa waxa weyaan gidaarkoo kale gidaarka xagga qiblada xigta ayuu ku arkay xaka lagu tufay oo saaran yani oo ku qallashay fa xakkahaa nebigu waa xoqay biyadihi gacantiisu ku xoqay wa ru'ya minhu waxaa laga arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam minhu xaggiisa waxaa laga arkay wejigiisa karaahiyatuhu lidaalika necbaysiga uu sidaa necbaystayna wejigiisa laga arkay wa shiddatuhu iyo adayga arrinkaasi uu ku adkaa calayhi nebiga korkiisa uu ku adkaana waa laga arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka aad buu u karaahiyeystay marka in qiblada marka in gidaarka masjidka lagu tufo xaako ma aha waa in layska jiraa haddii ay dhacdo marka waxa in lagu tufana waa in markaa laga xoqaa haddii qoyantayna laga bi'iyaa yacni saas la sameeya wa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina axadakum ida qaama midkiin hadduu kaco yusallii xaaluu tukanayo uu kaco istaago fa innamaa yunaajii rabbah wuxuu la faqayaa ama la koodayaa rabbigii buu la faqayaa ama la koodayaa aw rabbuhu baynahu wa bayna alqibla ama wuxuu yidhi rabbuhu rabbigiibaa baynahu wa bayna alqibla isagiiyo qiblada u dhaxeeya bimacnaa isaga soo qaabilaya falaa yabsuqanna fii qiblatih yaanu ku tufin oo ku tufin oo ku tufin fii qiblatihi xagga qibladiisa yaanu ku tufin xaakada ama candhuufta yaanu ku tufin buzaaqa weliba waxaa loo isticmaalaa candhuufada marka haddii candhuufadii la diidayna xaakaduna waa cala sabiili awlaa in la diidaayo falaa yabsuqanna yaanu ku tufin candhuufta xaakaduna waa uga sii awlaysan tahay inaan lagu tufayne fii qiblatihi qibladiisa yaanu ku tufin candhuufta iyo xaakadii waxa la midkaaba walaakin can yasaarihi ha yeeshe wuxuu ku tufayaa xaggiisa bidix ayuu ka tufayaa aw taxta qadamayh ama labadiisa adin hoostoodu ku tufayaa waa markii masjidku uu ahaa ciidda uu ahaa aanu goglanayna masjidka nebigu calayhi salaatu wasalaam ma sibidhsanayn oo ciid buu ahaa cariishna wuu ahaa mar labaadkana wuxuu ahaa midaan goglanayn marka ciiddii oo sideedaa lagu tukanayey marka xaaladdaa waxa bannaanayd intuu marka xaggiisa bidix isu yara markaa dhigo addinka addinkiisa bidix halkaa agteeda aynu ku tufo deedna ciidda ku rogo ila marka horeba masjidku waa ciidi oo ciidda ku roga u bannaanayd laakiin maadaama masjidkii hadda ciidi aanu ahayn ee uu yahay markaa ama sibidh ama marmar amaba mid markaa roogyaallo goglan uu yahay ama cawi ay taallo xaalka caynkaasa laguma tufi karo waayo dee kama suuragal ahaa wixii ciidda ka suuragalka ahaa ciiddu way qarinaysay dabeedna marka waxa weeyaan eh, korkii markaa dadkii ma dhibayn waxna ma soo gaadhayn kadibna markaa sidii bay ku qalalaysay laakiin maadaama markaa waxa masjidkii ama marmar uu yahay ama uu sibir yahay ama markaa gogoli ay taallo dee dadkii bay dhibaataynaysa saas aawadeed culammadu waxay yidhahdeen markaas qowlan waaxidan laguma tufayo addimada hoostooda ama marka xagga bidix markaa lagama tufayo saas yadaabay marka ahlucilmigu yidhahdeen hadday dhacdo haddaba markaa dadka qaarkood inay ku tufaan waa in marka waxaweeye laga masaxaa hadday waxaweeye markaa qallashayna waa in laga xoqaa yacni marka xaako oo kale ay tahay oo ay qallashay candhuuftu kollay markaa dee wax ku hari maayaan hadday qallasho marka waxa weye calaa kulli xaal waxay noqonaysaa in markaa xaaladdaa yacni waxaweeyaan laga baabi'iyo hadday markaa xaakoo kale tooqallasho haddii kalena laga masaxo ay qoyan tahay wahaakada xadiis baa ku soo arooray albusaaqu fi lmasjidi khatii'a wa kafaaratuha dafnuha candhuufta lagu tufaa masjidka gudihiisa waxaa loo jeedaa ciiddii waa dembi kafaara waxa u ah in la aaso oo ciiddaa lagu qariyo baa kafaara gud u ah calaa kulli xaal laakiin markaa hadday mar tahay ciid aynay ahayn waxay noqonaysaa kafaaradeedu in laga masaxo laga baabi'iyo ayay markaa noqonaysa haddii waxa weeye dee markaa laga maydhana waaba ka sii fiican tahay waa ziyaado dee sii fiican wey waa ziyaada xasana uma akhada tarafa ridaa'ihi kadib wuxuu markaa qaaday wuxuu qabtay tarafa ridaa'ihi go'iisa dacalkiisii buu qabtay oo fabazaqa fiihi waa ku tufay waradda bacdahu calaa bacdin qaarkiina qaarka kale ku celiyey yacni isagii isku masaxay si waxa weeye markaa raadkeedu aanu u baaqi noqon marka wuxuu samaynayaa maradiisa dacalkeeda intuu ku tufto ayuu dabeedna markaa iyadii isku celinayaa oo uu saas ka dhigaya isku baabi'inaya maradiibuu isku baabi'inayaa wa qaala wuxuu yidhi aw yafcalu haakada nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam ama sidaasoo kaluu samaynaya ama sidaasoo kale u samaynaya hadduu sito waxa weeyaan ama mandiil ama marka waxa weeyaan yani ama sooftiga marka waxaaan yani marka hadduu sito ama maro yaroo kaleo masara hadduu sito kuwaasuu marka waxaa ku tufayaa dabeedna markaa jeebka uga shanaya si aanu dadkina ugu dhibin masjidkana aanu marka ugu dhibaatayn masjidkana aanu marka ugu dhibaatayn marka taana sidaas yadaa ayuu samaynaya marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal nadaafadda masjidka in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya qiblada in la ixtiraamo xagga qiblada aan candhuf loo tufin ama xaaka aan loo tufin dadka qaar waxay sameeyaan inay daaqadda ka tufaan xagga qiblada u jeedda ay halkaa ka tufaan waxaa ku jira marka waxa weeye shay aan fiicnayn waa midda koowaade waxaa dhici karta inay dib uga soo noqoto oo dabeed markaa daaqadda lafteeda ay qabsato ama halka ka sokaysa ku dhacdo waa midda labaadee qibladii inaanu ixtiraamin baa ka imanaysa qibladana in la xurmeeyo weeyo xataa bannaan haddaad joogto xagga qiblada waxbaa ku tufin xagga qiblada waxbaa ku tufin xadiis baa soo arooray sheegaya qofka qiblada xaggeeda wax u tufa aakhire wuxuu yimaadaa wax alle wuxuu qiblada xaggeeda u tufa iyadoo wejiga loo saaray ayaa aakhire la keenaa sidaas aaweed ba ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen farqi ma kale lahoo marnaba qiblada xaggeeda waxba loo tufi maayo alimaamu nawowi waxay odhanayaan hadduu salaad ku jiro iyo hadduu ka baxsan yahay iyo hadduu masjid joogo iyo hadduu ka baxsan yahay marnaba xagga qiblada loo tufi maayo yani wuxuu ka dhigay cala alcumuum ya marnaba ixtiraam qiblada la ixtiraamayo daraaddeed qiblada xaggeeda waa inaan tufin waa inuu gees kale marka u tufaa taasna waa inuu saa isaga ilaaliya ta kale xagga midig waa iska ilaaliya banaanka xataa haddaad joogto midigtaada ha u tufin xadiis baa diidaya oo wuxuu tilmaamayaa malaggii xasanaadka qorayayba xaggan jooga saas aawadeed ha u tufin xagga midig haddaba xaggii bidix waa laynoo oggolaadaye miyaan malaggii dembiga qorayayba xagga aanu ku sugnayn waxay culammadu yidhaahdeen inuu isagu markaa ka baydhayo maadaama qofkii marka waa kolleyba u baahan yahy jaa u tufo oo aanay isaga marka waxaen yani xaggiisa aynay dhibaynin ee uu ka baydhayo ayaa lagu xambaarayaa bay markaa yidhahdeen marka taana saas yadaa weeye waxaa kaloo laga qaadanaya shayga munkarka in la zuuliyo faxakaha biyadii wa min baabi isaalat lmunkar man ra'a minkum munkaran fala yuqayirhu biyadii isaaratulmunkarkii wey waxaa kaloo laga qaadanaya tawaaduca nebiga sal allahu aleyh wasalam inuu gacantiisa ku suuliyey ayaa laga qaadanaya calaa kulli xaal shay kale hadduu markaa ku suuliyo ama mindilka iyo wax la oo kale ku suuliyo ama saftiga yani uu ku suuliyo waxa weeye wixii ku masax ku baabi'iyo waxa weeye waa fiican tahay hadday laakiin dhacdo gacantiisa inuu markaa ruuxu isticmaalo ku suuliyo waa inuu ixtiyaatan caafimaad ahaan kolay gacanta markaysa marka xn hadhow inuu maydho oo wax markaa musiil ah wax yani markaa jirmiskii wixii ka baabi'inaya waa aynu markaa wax ku maydho ayay markaa noqonaysaa yani taasna saas ah weeye xadiidku wuxuu sheegayaa in nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam ina axadakum ida qaama yusallii fainama yunaaji rabbahu aw rabbuhu baynahu wa bayna alqiblah falaa yabsuqanna fii qiblati waynu ka hadalnay inaan xagga qiblada loo tufin xaakada ama candhuufta inaan loo tufin laakiin masaladan ku saabsan aw rabbuhu baynahu wa bayna alqibla ayaa laga yaabaa ishkaal inay samayso waxaana soo aroortay adilo badan oo sheegaysa ilaahay inuu koreeyo adilo sheegaysa inuu carshiga ka koreeyo iyo adilo si caama u sheegaysa inuu ilaahay koreeyo istawa cala alcarshi alraxmaanu cala alcarshi istawa iyo adilo culuwiga iyo koraynta ilaahay sheegaysa sabbix isma rabbika alaclaa alcaliyu alcadiim iyo adilo sheegaysa fi samaa a amintum man fi samaa'i an yaksifa bikum alarda am amintum man fi samaa'i an yursila calaykum xaasiba labada aayadood iyo axaadiis sixaaxa oo nabiga sala allahu aleyh wasalam ka soo aroortay oo fi samaa tilmaamays alaa ta'manuunii wa ana amiinu man fi samaa adiladaa iyo adilo badan oo kaloo la mid ah culammada sunnati waljamaca waxay ka qaataan ilaahay inuu koreeyo ayay ka qaataan waana mas'alo culammadu ay ku sheegaan fii kutub alictiqaad aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga mid walbana ay ku tusinayaan ijmaac ahlusunna isku waafaqsan yahayna ay jirto oo culamo badan ay soo naqliso a'immadii ahlusunnana ay sheegi jireen haddaba waxaa jirta xadiidkan ama riwaayada kale soo aroortay ee sheegaysa fa ina allaha qibala wajhih ayaa muta'akhiriinta qaarkood waxay u daliishadeen inay ka hor imanayso mas'aladaas ictiqaadiga ah oo koraynta ilaahay ku saabsan inuu ilaahay carshiga ka koreeyo waxaana bacdigood ay yidhaahdeen haddii kan la awilo xadiidkan adilada kale in la awilona waa suuroobi kartaa bacdu shuraax macnaha noocaasoo kale ayay tilmaameen laakiin calaa kulli xaal macnahaasi sax ma aha waayo mawduuca aynu sheegaynaa dee adilo badan baa laga daliishanayaa maaha daliil iyo laba iyo saddex toon waa adilla e, mutawaatira oo fara badan oo axaadiis mutawaatira laga dariishanaayo aayaad qur'aaniya laga dariishanaayo marka waa mas'ala muxkama marka ay dhacaysa in wax la awilo hal daliiloo dee qaacidada khilaafay oo adiladii kale khilaafsan tahay daliilkaasina dee aanu sariix ahayn adilada kalena ay sida kale martay daliilka tashaabuhu ku sugan yahay waa dhacdaa in muxkamka loo celiyo laakiin muxkamaadka iyo mutashaabihaadka marka hore kee badan dee muxkamaadka badan huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna ummu lkitaabi wa ukhru mutashaabihaat qur-aankii markuu ilaahay inoo sheegay inuu muxkam iyo mutashaabih labada mid walba leeyahay umm kitaab waxaa lagu sheegay inay muxkamaad ka yihiin binasi laaya marka mutashaabihi waa kooban yihiin nusuustii muxkamka ahid badnayd baa markaa loo celinaya ayaa markaa loo celinaya marka adilada muxkamkiina waxay sheegaysaa koraynta ilaahay waana sida culamadii ahlu sunnau marka ay tilmaameen masalaha culammada ahlu sunnu isku khilaafeenna ma aha waa mas'ala ijmaac ka ah bayna ahli sunnati waljamaca ahlu sunna waljamaaca ay isku waafaqsan yihiin ilaa a'immada qaarkood ay yidhaahdeen ruuxa markaas sida aan ictiqaadin waa gaaloobayaa waa alimaam ibnu khusayma maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma saaxibu saxiix waxau odhanayaa ruuxa markaa waxa weeye aan ictiqaadin ilaahay inuu koreeyo oo carshiga uu ka koreeyo aan ictiqaadin yustataab waa la toobad weydiinaya toobaddaa loo qabanaya hadduu toobad keeno waa la daynayaa hadduu toobad keeni waayo arrinkaa ka noqon waayana waa la dilayaa yani saasoo odhanaya alimaam ibnu khusayma waxaanu ka mid ahaa min culamaai salaf yani haalibka cumrigiisu wuxuu ahaa qarnigii saddexaad wuxuu dhintay saddex boqol iyo wax yar markii hijrigu ay ahayd ayuu dhintay hadalkiisa uu sidaa odhanayana waa hadal ka sugan waxaana ka soo warinaya alxaakim abu cabdillaahi alxaakim baa ka soo warinaya fii kitaabihi macrifatu culuumi alxadiis ayuu ku soo warinaya xaakimna wuxuu dhintay afar boqol iyo shantii ayuu dhintay marka waa mas'alo dee a'immadii saas u sheegaysa wey cidda ictiqaadka ku sheegtayna dee waa fara badan tahay a'immo fara badan baa markaa sheegay ismana diidayso inuu ilaahay koreeyo inuu wax walba og yahay imaam malik waatuu yidhi yacni allahu fi asamaa wa cilmuhu fi kulli makaan ilaahay wuxuu ku sugan yahay xagga sare cilmigiisuna meel walba waa ku sugan yahay oo meel walba waa ku tacalluqaya wax walba ilaahay waa og yahay walba waa ogyahay fi samaa marka la leeyahayna culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa ay cala asama oo fiid waa bimacnaa cala waana luqada carbeed mid ugu soo aroorto yani aad iyo aad ugu timaada fii in loo jeeda bimacnaa cala siiruu fi lardi looma jeedo arlada dhex xula oo gudaheeda gala loogama jeedo waxaa looga jeedaa dee korkeeda socdaa loo jeeda wala usallibannakum fii juduci nakhl jiridda markaa timirta inuu gudagelinayo ugama jeedo ay calaa juduuci nakhli baa macnuhu u dhacaya irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi asamaa xadiiskaa wuxuu ku yimi fii laba goor bay ku timi labadaba bimacnaa caala u naxariista man cala alardi cidda arlada korkeeda ku sugan yarxamkum waxaa idiin naxariisan doona haddaad sidaa yeeshaan man fi asamaa ay man cala asamaa macnuu saas ayuu u dhacayaa macnuu saasuu dhacaya aayaddana waa saasi leeg markaa saas aawadeed muraadka looga jeedaa waa man cala asamaa baa loo jeeda haddii samada lagu fasiro in laga tilmaamaayo tii makhsuuska ahayd ee gaar ka ahayd ee markaa toddobada ahayd ee dhisnayd haddii looga jeedo infiidu bimacnaa calaa noqonaysa wey yani saas wey haddii la yidhahdo samaada waxaa loo jeedaa alculuw koraynta un laga tilmaamaayo fiida sideedaa loo daynaya oo culuwi haddii looga jeedo keli ah ee samadii makhsuuska ahayd aan looga jeedin waxaa markaa lagu xambaarayaa in fiida baabkeeda loo daayo waayo xagga inaga koraysaa inta makhluuqaadka soo gashan iyo inta ka baxsanba waa soo gelayaan yani dee ilaahayna makhluuqaadkiisa waa ka baxsan baa'inun min khalqii waatay culamada ahlusunna waljamaca ay odhan jireen asaasiyadaa odhan jireen istawa cala carshina culamadu waxay ku fasireen sida a'immadii salafka laga soo wariyey ee taabiciinta laga soo wariyey sida mujaahid iyo abulcaaliya calaa iyo irtafaca insaa looga jeedo marka khulaasadu waxay tahay koraynta uu ilaahay koreeyo adilada sheegaysa waa badan tahay qolyaha markaa mas'aladan khilaafsani waxay yidhaahdaan culuwiga ma wada diidanin waxaanu diidannahay daatada ilaahay baa koraysa oo carshiga ka koraysa taasaanu diidannahay bay yidhahdeen adiladaa soo aroorisay inay koraynta sheegaysana waa adilo xaqoo eh, sax ah oo xaq ah weeye ha yeeshee waxaa lagu xambaarayaa laba shay inuu xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaan u koreeyo ilaahay iyo inuu xagga awood ahaan u korreeyo wa culuwu qahrin wa culuwu qadrin wa sharaf yacni saasay leeyihin taa waxaa laga jawaabayaa culuwiga min jamiici alwujuuh in ilaahay loo sugo oo la yidhaha si walba ilaahay waa u koreeyaa qahran وقدرا وذاتا lahu alculuwu min jamiici alwujuuh ilahay waxaa u sugnaaday culuwi wejiyada dhammaanteed waa uga sugnaaday sibuu u koreeyaa sibaan u korayn la odhan maayo si walba ilahay waa u koreeya baa la odhanaya in markaa la kala gaar yeelo la yidhaahdo nooc baa lagu xambaarayaa noocna lagu xambaari maayo daliil ma leh laa daliila ta kale haddii tan la diido maxaa lagu bedelinayaa waxay qaarkood ku beddesheen sida muctasiladoo kale inay yidhahdaan in allaha bidaatii fii kulli makaan ilaahay daatadiisa meel walba joogtay yidhahdeen de warkaasina waa baatil ilaahay meel walba waa joogaa macnaheedu waxay noqonaysaa meel walba waa ku jiraa xataa suuliyadii xataa najaasooyinkii xataa waxa weeye yani inaan meellan laga nasihin baa ka dhalanaysa caloolaha dadka iyo waxaweye caloolaha bahallada iyo waxaweeye markaa meelaha cawradooda meel walba inuu xushan yahay ayay markaa noqonaysaa hadalkaasi siduu ku tusinayo waana baatil ilahayna fawaaxishtii iyo xumaantii lagama nasihin haddii siaa la yidhahdo ilahay waa ka nasahan yahay inuu suulyada joogo waa ka nasahan yahay inuu kudaafadaha joogo ilahay waa ka dheer yahay inuu qurun ku dhex jiro ya meeshay kaadidu ka soo baxaysa iyo meeshay ku dhacaysaba in ilaahay ku sugan yahay rabbi waa ka nasahan yaho waa ka dheeryahay xaasha wakalla saas aawadeed bay culamada sunna waljamaca ay yidhaahdeen ruuxay yidhahdeen in allaha bidaatihi fi kulli makaan milladda waa ka baxaya waa gaaloobaya ya marka eh, qaar saasay ku beddesheen butlaankeeduna waa cadyi ama nusuusta maciyada sheegaysa waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay cilmigiisu eh, meel walba ku sugan yahay oo cilmigiisu meel walba ku tacalluqo oo wax kasta oo dhacaya ilaahay inuu og yahay wax kastoo jirana arkaayo wax kastoo coda maqlaayo wax kastoo mawjuudana uu markaa waxa weeye arkayo shay walbana uu og yahay marka waxa weeye macahum bicilmih ama macakum bicilmih yacni waatay culammadu markaa yidhaahdeen ijmaacna waa lagu soo naqriyey alimaam ibnu kasiir tafsiirkiisa wuxuu ku sheegaya fii tafsiiri aayati mujaadila ijmaacuu ku soo naqlinaya oo odhanayaa waxay xikaayoodeen hayru waaxid min ahli ilcilmi inay mucyadan tahay bilcilm bay ijmac ku xikaayoodeen ijmac culamadu dhammaan isku waafaqsan yihiin ijmaacuna wuxuu ka mid yahay adilada sharcigaabuu ka mid yahay min adila sharciya keligii maaha culamo badanoo kalea soo naqliyey oo ibnu cabdilbar ka mid yahay abu cumar adalamanki ka mid yahay ee taqyadiin ibnu taymiya ka mid yahay culamo kale ay ka mid yihiin dhammaan waxay ku soo wada rareen ijmaac ahlusunna waljamaca isku waafaqsan yihiin macyadan inay tahay bicilmihi inuu ilaahay cilmigiisa kula macyihi oo ku og yahay ee bidaatiha inay ahayn ayaa sidaa ijmaca loogu soo raray marka saasaan daliiltaana ugu jirin qaar kale waxay ku bedesheen mid ka sii daran in allaha bidaatihi fi kulli makaan mid ka sii daran bay ku beddesheen oo maxay yidhahdeen laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu caalamka kumana jiro kamana baxsana lamana xidhiirsana kamana go'naan waxaay sheegayaanna daliil ma leh laa daliila calayh laa min kitaab illaah walaa min sunnati rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam kitaabka ilahay qur'aankaa daliil oogama hayo sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam daliil oogama hayo aahaartii saxaabadana wax asaroo sidaa ku sugan lama hayo waa qowl marka bidco ah ee khilaafsanna nusuusta kitaabka iyo sunnada iyo aqwaashii a'immatu salaf inta mid walba khilaafsan xadiiskan haddaynu u nimaadno waxaa laga tilmaamayaa rabbi baa soo qaabilaya looga jeeda fa ina allaha qibala wajhi yacni ilaahay baa soo qaabilaya oo la markaa waxawayn faqaaya baa muraadka looga jeedaa ta markaa loogama tilmaamaayo daatada ilaahay baa ku sugan baynahu wa bayna alqibla muraadku ma aha waxaa laga tilmaamayaa munaajaadka iyo faqa uu ilaahay la faqaayo ayaa markaa xool looga jeedaa marka macno ahaan sidaa laga tilmaamayaa saas yada ah weeyi wallahu aclam can caaishata xadiiska sideed iyo labaatanaad can caaishata radia allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yuxibu tayamuna ma istataaca fii sha'nihi kullih caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaan jiray yuxibu mid jecel attayamuna midigaysiga mid jecel buu ahaan jiray yacni midigta ashyaada inuu kaga bilaabo ama midigta u isticmaalo wixii wanaagsan ma istataaca intuu kari karo ay muddata istitaacati muddaduu awoodi karo inuu midigaysigu jeclaa fii shanihi kulli umuurihiisoo dhan ama xaalkiisoo dhan wuxuu jeclaa midigaysiga fii tuhuurihi fii shanihi ka bedel fii tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa uu tahaaro qaadanayo ama maydhanaayo ama janaabo ka maydhanaayo ama wax la mid ah ama markaa waxa weye u weysaysanayo midigaysigu jeclaa ama uu gegebaysanayo wa tarajulihi iyo feedhashadiisa u feedhanayo midigaysigu jeclaa inuu midigta kaga bilaabo xagga midig wa tanaculihi iyo kabagashigiisa uu kabaha gashanayo wuxuu jeclaa midigaysiga oo midigta kaga bilaabo ayuu jeclaa xadiiskan bukhaari lama gaar noqon muslimna waa la soo wariyey macnaahaanna xadiisku wuxuu tilmaamayaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam midigta aad u jeclaa inuu ashyaada kaga bilaabo kaga bilaabi jirayna intuu kari kalaa la yidhi labada gacmood midna waxaa loo isticmaalaa wixii ama najaase layska suulinayo ama wax la mid ah haddii marka waxa weeye la is-ijoonaayo ama wax xun layska bi'inaayo bidixdii baa loo isticmaalaya bidixdii ayaa loo isticmaalaya laakiin wixii wanaag ah ama sharaf ah waxaa lagu bilaabi jiray midigtii marka fii sha'nihi kullihina waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caam waxaase loo jeedaa khusuusoo macno gaaraa loo jeedaa waa fii shanihi kullihi oo markaa ah min baabi sharaf wax min baabi takriim ah yacni marka waxa weeye wamaa kaana min adan waa ka hadhaysaa sida xadiis kaleba tilmaamaayo wixii marka waxa weeye markaa dhib ah ama najaase la yska suulinaya ama wax la mid ah inuu bidixda nebigu calayhi asalaatu wasalaam u isticmaali jiro inuu bidixda u isticmaali jira saas aawadee gacanqaadkii hadday tahay waxa weeye musaafaxadii hadday tahay indhakuulashadii la indhakuulanayey hadday tahay maryaha in la gashanayey hadday tahay kabaha in la gashanaayo yacni waxa weeye hadday tahay tahaarada yacni mid walba waxaa laga bilaabaya xagga midig midigta ayaa laga bilaabaya umuuraha la sheegayna waa tusaale waa tusaale weeye waa tusaale ayuu markaa noqonaya tahaaradana waxaa soo gelaya tahaaradii laga tahaaro qaadanayey alxadas alakbar iyo alxadas alasqar labada mid walba haddii janaabo laga tahaaro qaadanayo xadas alakbar haddii laga tahaaro qaadanayo iyo xadas alasqar oo weysaysigii ama gegabaysigii ah labada nocba waa soo gelaya feedhashada markuu feedhanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xagga midig buu horraan feedhi jiray markuu kabaha gashanayo addinka midig buu horraan gelin jiray bixintuna waa saas si leegoo waa sidaa lidkeeda oo marka marada la yska bixinaayo xagga bidix baa la horraan bixinaya kabaha marka la bixinaayo xagga bidix baa la horraan bixinaya ya yacni saas weeye masjidka marka la soo gelaayo adinka midig baa lasoo horraan gelinayaa sida sunnadu tahay marka laga baxayana adinka bidix baa laga horraan saaraya baa laga horraan saaraya suuriga marka la gelaayo adinka bidix baa la horraangelinayaa marka laga soo baxayana adinka bidix marka laga soo baxayana addinka midig baa laga soo horaan saaraya wahaakada marka uu ruuxu e, siinsanayo waa gacanta bidix e, ku siinsadaa oo gacanta midig aanu ku siinsan yani wahaakada marka fii shanihi kullihi wa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus waxaa loo jeedaa wixii baabu takriim ah baa laga tilmaamaya ashyaadan dambe la sheegay fii tuhuurihi wa tarajulihi wa tanaculihina wa tanaculihina waxay noqonaysaa waa badelu khaasin min caam ama badelu bacdin min kullin sida laga cabiro yani waxa weeye badelu bacdin min kullin shay markaa wax ka mida laga bedelayaa kulligii laga bedelaya loogama jeedo intan inay ku gaar tahay in loo fahmo lays yidhaahdo fii shanihi kullihida la sheegayaaba waa fii tuhuurihi wa tarajulihi wa tanaculihi wa halad saa in loo qaato maa wax kastoo baabu takriim ah midigtaa lagu horaan bilaabaya saas aawoodee gacmaha marka la maydhayo weysadii gacanta midig baa la horaan maydhaya addimada marka la maydhayo addinka midig ayaa la horaan maydhaya wahaakada yacni saas weeye masaladan waxay haleeshiyeen culamada qaarkood ruuxu markuu tasbiixsanayo oo dikriga uu tirinaayo farihiisa ku tirinaayo inuu markaa gacanta midig markaa ku tiriyo iyadoo xadiis gaara ay leedahay haddana xadiiskan caamkaana culamada qaarkood baa gudageliyeen maadaama min baabi takriim ay tahay kaana yacqidu tasbiixa biyamiinihi sida xadiiskii abi daawuud ku sheegaya xadiis kaloo tilmaamaya waa jira wacqudna bilanaamil marka waxaa qaydaya xadiiska kale ee markaa tilmaamaya midigta tilmaamaya ayaa markaa qaydaya bacdu ahlicilmi oo u qaatay waa jiraan ilaaqa xadiiskaas qaatay oo yidhi yani waxaweye labada mid walba waa markaa ku guntaya ama waa ku tirinaya tasbiixdii labada labada markaa gacmoodba farahooda laakiin sida yani waxa weeye sawaabkii insha allah waa in markaa gacanta midig uu ku tirinaayo maadaama daliil gaara ah ay leedahay oo daliilka gaarka in la raaco ay tahay yani baabu takriimna ay tahayoo cumuumkana ay iska soo waa yahay uhuurihi waxaa kale jira uhuur iyo tahuur ta'da marka la kordhigo iyo marka la gudo sida saxiixi waxay tahay tahuur marka la yidhaahdo facuul waa waxa lagu tahaaro qaato tuhuurna waa tadahurka la tahaaro qaadanayo waa tahaaro qaadadka la tahaaro qaadanayo maaddada waxyaalo kaleo ku soo aroorayna noocaasoo kale weeye sida waduu waa waxa lagu weyse qaadanaayo biyihii laftoodii bay ku dhacaysa wuduuna waa weysaysiga attawadu oo weysaysiga ah weysadii la isticmaalayo oo la maydhayo xubnihii wahaakada xadiiska sagaal iyo labaatanaad can kacbi bni malikin radia allaahu canhu qaala kana anabiyu sala allahu aleyh wasalam ida qadima min safarin bada'a bilmasjidi fasallaa fiih kacbi bni malik waxa uu yidhi radia allahu canhu ardaah nabigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wasalaam ida qadima min safar hadduu ka yimaado safar uu ka yimaado sadcaal uu ka yimaado ama socdaal uu ka yimaado dadka qaarba mid bay u yaqaaniin qaar yidhahda socdaal iyo qaar yidhahda sadcaal waa iska laba lahjo safar hadduu ka yimaado bada'a bilmasjid wuxuu ku bilaabi jiray masjidka ayuu ku bilaabi jiray fa sallaa fiih waa ku tukan jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam masjidka gudihiisuu ku tukan jiray oo laba ragcadood ayuu markaa ku tukan jiray oo masjidka uu ku yaro sugnaan jiray ama hadday salaadi joogtona dee salaaddii ku tukan jiray marka caadadiisa ayaa saa ahayd baa laga tilmaamaya xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu cibaadada ugu dadaali jiray oo marka uu safar ka soo galo intaanu beytkiisa ama gurigiisa aanu booqan ka hor ayuu beytka ilaahay oo masjidka ah booqan jiray salaadna waa ku tukan jiray waxyaalaha kale ku jira waxaa ka mid ah khabarkii imaatinkiisa in la maqlo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aan reerihiisa ayna ku noqon kadiso imaatinka uu yimi si waxa weeye faja'a aynay ugu noqon arrin kadisa ah ay u diyaar garoobaan guriga u hagaajiyaan iyo wax la mida ah. xikmadaasina waxyaalaha ku jira ay ka mid tahy xadiiska soddon can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal almalaa'ikatu tusallii cala axadikum maadaama fii musallaah rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi malaa'igtu tusalli calaa axadikum midkiin bay u ducaynaysaa ay leedahay allahuma akfir lahu allahuma arxamhu wuu inoo fasiri doonaa oo dib buu ka keenaya maadaama fii musallaah ay muddata dawaamihi fii musallaah muddada uu ku sugan yahay meeshuu ku tukaday iyo mawdica uu ku tukaday inta uu ku sugan yahay malaa'igtu waa u ducaynaysaa meesha uu ku tukado alladii sallaa fiih oo gudihiisa ku tukaday intuu halkaa ku sugan yahay malaa'igtu waa u ducaynaysa maa lam yuxdith inta aanu weyse jabin malaa'igtu waa u ducaynaysa ama weji labaad maa lam yuxdith intaanu wax soo darisiin malaa'igtu waa u ducaynaysa ama bidco ah ama dembi ah ama dhib uu cid dhibaya ah intaanu soo darisiin badanka culammadu waxay u fasireen maa lam yuxdis in looga jeedo wayse jabkii in looga jeedo tahaaradu inay ka jabto sida xadiis alasqar inuu yimaado xadiis akbar hadduu yimaadona de waa cala awlaa bih ila meesha yani waxa weeye kii yaraa haddii uu baajinayo ka weyne inuu baajinayo waa cala sabiili awlaa taquulu waxay odhanaysaa malaa'igtu allaahuma akfir lahu ilaah u dembi dhaaf allahuma arxamhu ilaah u naxariiso waa u ducaynaysa xadiiskan bukhaari lama gaar noqon muslimna waa la soo wariyey oo muslimna waa la soo wariyey wuxuuna xadiisku tilmaamayaa malaa'igtu dadka mu'miniinta ixsaankay u samaynaysa iyo wanaaggay u samaynaysa oo inay ilaahay dembidhaaf uga baryayaan u ducaynayaan ayaa xadiisku sheegaya qur'aankana waa laynoogu sheegay wayastakfiruuna liman fi lard waxay dembi dhaaf ilaahay uga baryayaan cidda arlada ku sugan xadiis kalaa khaas yeelaya oo ku gaar yeelaya liladiina aamanuu inay ilaahay dembi dhaaf uga baryayaan kuwii rumeeyey ee mu'miniinta marka iyagoo si caama marka hore ilaahay dembidhaaf uga barya oo u duceeya ayaa haddana waxaa lainoo sheegaya marka salaada ay tukadaan faralka mu'miniintu mawdica ay ku tukadeen ee masjidka kaga tukadeen intuu mawdica ku sugan yahay malaigtu waa u ducaynaysa maadaama fii musallaahu aladii sallaa fiih mawdica uu ku tukaday intuu ku sugan yahay malaa'igtii waa u ducaynaysa hadduu mawdica ka kaco ducadii khaaska ahayd ee tan uu ku helayay waa waayayaan wakada yacni ciddii ama cudurdaar lahayd ama dumar ahayd hadday guryahooda ku tukadaanna mawdica ay ku tukadeen inta ay ku sugan yihiin iyaguna ducada waa helayaan qofkii waxa weeye macduur ahaana waa saas ileen isaguna mawdic kale ku tukaday marka maadaama fii musallaahu masjidka hadduu ku tukaday ka waran oo mawdicii ka kaco mawdic kale fadhiisto bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen masjidkao dhami waa soo gelaya marka laakiin jumhuurku waxay yidhahdeen may mawdica laftiisa waa inaanu ka kicin bartaa waa inuu fadhiyaa ee hadduu mawdic kale uga guuro jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin waa waayayaa ducadan khaaska ah waayo maadaama fi musallaahu waxay daahir ku tahay mawdica laftiise masjidkoo dhammi inuu soo wada gelaayo oo meeshuu ka fadhiistaao meeshii kale tahay ya hadduu kaco meeshaa kala tago inuu soo gelayo daahir kuma ah saas aawadeed sida saxani waa inuu mawdica laftiisa fadhiyo mawdicaana waa inuu dikri iyo cibaado uu ku mashquulsan yahay ee eh, hadduu sheeko iska galo amaba ka sii tallaabo oo amaba xan iyo dee dembi uusii tallaabo xaaladda noocaasa ducadii waa waayaya shaki ma laha hadduu markaa waxaa weeye mawdici ha fadhiye hadduu xan iyo dembi galo inaanu markaa ducadii ku helayn waayo xaalkii wanaagsanaaye u ku sugnaa wuu ka baxay wuxuu ka baxay marka wuxuu u baxay ila almacsiya dembi buu u baxay markaa saas aawadeed waxay noqonaysaa inuu taana waayo arrinka culamada qaarkood ay ugu xambaareen maa lam yuxdis inayna ku gaar ahayn weyse jabka oo ay yidhaahdeen wuxuu soo darrisiiyo ee sharciga khilaafsan waxay noqonaysaa inuu ku waayayo sida hadduu bidca oo kale marka waxa weeye dadka qaarkood baa dhici karta bidca inay eh, ku wardiyaan shay bidca ah oo sunnada markaa khilaafsan inay markaa la yimaadaan bidac mawdic waaba ku sugan yahay laakiin wuxuu ku hadlayaa ama samaynayaa la imanayaa waxyaalo bidcaah ama waxa weeye dembiyuu la yimi sida xanta iyo waxyaalaha la midka eh, marka waxay noqonaysaa xaaladda calaa kulli xaal inuu ku waayay noqonaysa xadiiska waxaa soo aroortay riwaayo sheegaysa maa lam yansarif aw yuxdis inta aanu meeshaa ka laabanin aanu ka kicin ama waxa weeye aanu wax soo darrisiin yacni saa sheegaysa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xadiska waxaa loo diiday waa maxay waxay yidhaahdeen neefi hadday ka timaado dee malaa'igtii baa dhibsanaysaa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam xadiis waxaa ku soo aroortay malaa'igtu waxay dhibsataa waxa bini aadamku dhibsado marka raa'ixada marka urta ay neeftu leedahay haddii weysadu ruuxa ka jabto neeftaa ka soo baxaysa urta ay leedahay bay malaa'igtu dhibsanaysa marka bacdiba haddaba waxay dooneen inay yidhahdaan lafdigu caam ha noqdee waxaa lagu gaar yeelayaa weyse jabku inuu ku dhacay taa neefta ku saabsan waayo ashyaada kale lama mid aha bay yidhahdeen calaa kulli xaal in cumuumka lagu tago ayaa fiican oo la yidhaahdo wax kastoo weysadu ku jabtaa waa isku mid xukunkana daliil kale gaar yeelaya mar haddaan lahayn waxba laga reebi maayo ducaday ugu ducaynaysaa waxa weeye allahuma akfir lahu allahuma arxamhu waa fursa qaaliya inuu qofku ka faa'iidaysto intuu kari karo oo mawdica markaa uu ku tukaday uu kusii baaqi noqdo ku wardiyo aanu markiiba cala duul u kicin waayo ducada malaa'igta inay u badataa waa fiican tahay hadday ducada malaa'igta u badatana waxaa loo rajaynayaa in loo aqbalo xadiiska koob iyo soddon can abi hurayrata qaala sallaa bina rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam ixdaa salaatay lcashiy abu hurayra waxauu yidhi waxaana tujiyey rasuulka sala allahu aleyh wasalam sallaa bina waxaana tujiyey annaga rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay ixdaa salaatay lcashiyi labada salaadood ee gelinka dambe la tukado mid ka mid mida ayuuna tujiyey yacni duhur ama casar ayuu labada mid ahaanna tujiyey gelinka dambe duhur iyo casar baa dhaca qaala bnu siriin maxamed ibnu siriin wuxuu yidhi oo taabici ahi oo abu hurayre ka warinayaa samaaha abu hurayra abu hurayra waa magacaabay buu yidhi salaada duhur inay ahayd ama casar ahayd tay labada ahayd wuu noo magacaabay walaakin nasiitu ana ha yeeshe anaa ilaawey buuhi ma duhur buu yidhi abu hurayra mise casar buu yidhi ma kala garanaya buui anaan kala garanayn buuhi qaala fasallaa binaa ragcatayn wuxuu nebiguna tujiyey buu yidhi abu hurayra laba ragcadood buuna tujiyey salaadduna waxay ahayd salaad faralah oo ama duhura ama casara marka waa sahwiyo nebiga sahwi baa ku dhacay uu mooday salaaddii inuu dhammaystiray dabeedna markuu ataxiyaadsaday ataxiyaadkii dhexe ayuu isagoo u qabay inuu salaaddii dhammeeyuu salaamad naqsaday oo salaaddii ka baxay uma sallama intaa dabeed waa salaamad naqsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qaama waa kacay ilaa khashabatin macruudatin fi lmasjid wuxuu u kacay qori intii ka ahaatay ee la gudbay filmasjidi masjidka gudihiisa la gudbay yacni masjidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka koobnaa cariish buu ahaa daar ma ahayn cariish daroora ayuu ahaa marka dee hareerahana waxaa ku dhisan sarab iyo qoryo sarabkii haddaba waxaa la isugu qabanayaa dee qoryaha siaa loo gudbayaayo markaa u aragteen sida sarabka loo sameeyo marka dee qaar baa marka waxa waxna waa taagan yihiin oo loo taagay waxna waa la gudbay marka qori la gudbay oo sidaa loo gudbay oo kuwii dhexda laga qabanayey ah yani marka waxa weyaan sarabkan taxan iyo lagu qabanayey oo sidaa loo gudbay aan isagu taagnayn ayuu xaggiisa u kacay fataka calayhi waa ku dangiigsaday waa ku tiirsaday oo bimacnaa gacantiisoo kale u saaray saasoo kale u saaray kaannahu khadbaan nebigana aad mooddo yani inuu cadhaysan yahay xaal uu shabbahaayo sidii wax cadhaysan uu shabbahayo yacni farxaddii wejigiisa ka muuqan jirtay iyo dhoolla caddaynta aynay ka muuqanayn wa wadaca yadahu lyumna cala alyusra waxaanu dhigay gacantiisa midigna wuxuu dhigay cala alyusra gacantiisa bidix buu saaray wa shabbaka bayna asaabici yacni farihii buu isgeliyey yacni saasoo kale gacantii midig iyo gacantii bidix intuu saa isu saaray xagga suxulkana ay saaran tahay e, qorigii gudbanaa ayuu markaa gacanta midig dul saaray gacanta bidix farahana waa isgeliyey wa wadaca khaddahu alaymana waxaanu dhigay dhabankiisa midig calaa dahri kafihi alyusraa yacni cukurkiisa bidix ayuu dul saaray yani waxa weeye kaf waxaa la yidhaahdaa gacanta intaa hore jalaqsatayda ka horeysa ayaa la yidhaahdaa yani kaf la yidhahdaa dadka af soomaaliga yaqaana waxay yidhahdaan cukur baa la yidhahdaa kafaynku waa labada cukur ama labada gacmood intaa jalacsatayda ka horraysa marka wadaca wuxuu dhigay khaddahu dhabankiisa al aymana midigeeya calaa dahri kafihi lyusraa gacantiisa bidix xagga baabacada mooye xagga kale ee dusha ah ayuu markaa dul saaray dhabankiisa midig markii hore wuxuu inoo sheegay gacanta midig inay sarraysay oo gacanta bidix la dul saaray farahana la isgeliyey kadibna dhabankii waxa la dhigay dhabankii midig gacanta markaa midig korkeeda lama dhigine gacanta bidix korkeeda la dhigay markaa sida kalea loo duway markaasaa dhabankii wuxuu saaray gacantiisa bidix bimacnaa cukurka gacantiisa bidix korkiisa ayuu saaray gacantiisa bidix intaa jaraqsateeda ka horraysa dusheeda ayuu dul saaray marka midigtii markii hore korraysuu hooseysiiyey au sida kale u beddelay wa kharajat min abwaabi almasjid dadkii degdegayey waa baxeen oo waxay ka baxeen albaabada masjidka waxaa jira dad markaa dee degdeg isaga baxa yacni markaa dadkii degdegayey ama dad danan leh ha ahaadaan iyo wax la mideh si degdegay u baxeen assarcaan iyo assurcaan iyo assarcaan mid walba loo dabdiyey waxaa loo jeedin calaa kulli xaal dadka degdegaya degdega u baxaya fa qaaluu waxay yidhaahdeen qasurat isalaatu salaaddii way gaabatay bay yidhahdeen ama qusirat isalaatu salaaddii waa la gaabiyey waxay u qaateen dee zamanu tashriic bay joogeenoo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa dee sharciga wixii mas'ale cusubba lagu soo dejinayay in salaaddu siday ahayd wax laga bedelay ayay u qaateen nebigaa sahwiyey isma laha waxay is yidhaahdeen sidii salaaddu ahayd baa wax laga bedelo sidan baa laga dhigay waa la soo gaabiyey sharcan fa qaaluu waxay an qasuratii salaatu salaaddii baa gaabatay ama haddii loo dabdiyo qusirati salaatu salaadii baa la gaabiyey waxay u jeedaan sharcan in saa loo gaabiye wa fi lqawmi bakrin wa cumar raggana waxaa ku sugnaa nebiga la tukanaya calayhi salaatu wasalaam abuu bakar iyo cumar baa ku jiray fahaabaa an yukallimaah waxay ka haybadaysteen oo ka xishoodeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay la hadlaan waxba may weydiin lamanay hadlin dadkoo dhanna salaaddii waa ka baxeen wa fi lqowmi ragga waxaa ku jiray rajulun nin baa ku jiray ninkaasoo fii yadayhi tuul labadiisa gacmood ay dheerar ku sugnaan waa gacmo dheeraa yacnii gacmihiisu nimay dhaadheer yihiin baa ku jiray yuqaalu lahu waxaa la jiray ninkaa dulyadayn ninkii waxa weeye gacmaha u saaxiibka ahaa waxaa loo jeedaa gacma dheere yacni saasaa la jiray saasaa lagu naanaysi jiray qaala wuxuu yidhi ninkaasi ninkaa magaciisa waxaa laodhan jiray alkhirbaaq baa laodhan jiray alkhirbaaq ayaa magaciisa laodhan jiray laakiin naanaystiisaa dulyadayn laodhan jiray dulyadayn waxay inooga dhigan tahay halkaynu ka nidhaahno kale gacma dheere waa nin laba gacmood u saaxiiba shaksi walibana laba gacmood waa u saaxiib yahay asaalatan iduun dee cilladii u go'do gacanta mooyaane marka dee macno ka dheeraada laba gacmood buu leeyahay in loo jeedo baad fahmi oo laga tilmaamayo gacmihiisa ayaa ka duwan gacmaha dadka kaleo waa gacmo dhaadheer yahay qaala wuxuu idhi ninkaasi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow annasiita miyaad ilowday am qasurat salaatu mise salaaddii baa gaabatay salaadii baa sharcan u gaabato shareec ahaan la yidhi sidaa u gaabiya oo laba ka dhiga afartii ragcadood mise waad ilowday labada waa iyo ma aqusirat isalaatu haddii la yidhahdana miyaa la gaabiyey salaaddii ay noqonaysa am qusirat isalaatu haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa mise salaadda waa la gaabiyey sharci ahaan baa loo gaabiya ma isu tegaysa macnuhu qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam lam ansa waxba ma ilaawin waxaa loo jeedaa sidaan anigu u qabo waxaan ilaawey ma jiro walam tuqsar lamana gaabin macnuu wuxuu u dhacayaa fii dannii waictiqaadii salaaddii mana ilaawin lamana gaabin sidaan anigu u qabo adduunyadayn waa u jawaabo wuxu uhi bala ilaaba ilaa labada mid baa dhacay ama waxa weye waad ilowday ama salaadda waa la gaabiyey balaa ma idin qoraya marka riwaayadka qaarkood waxay kordhinayaan dulyadayn inuu hadalkii ku soo noqday oo uu yidhi bala yacnii labada mid ahaan baa dhacay oo ilaaba ilaa ama waad ilowday yacnii ilowshiya haddaba jira haddaanad salaadda inaad gaabiso aanad uga jeedin fa qaala nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam akamaa yaquulu dulyadayn arrinku ma sida dulyadayn sheegayaba oo in salaaddii aanan dhammaystirin oo afartii ragcadood wada tukan sidaa uu sheegayo ninka dulyadayn la yidhaahdaa miya qaaluu waxay yidhahdeen nacam haa fataqadama nebigu waa hormaray fa sallaa waa tukaday maa taraka qadarkuu ka tegey ayuu tukaday salaaddii dib uguma soo celin iyadoo dhammaystiran kulligeed kuma wada noqon laba ragcadood buu tukaday soo maaha labaa ka maqan labadii kale ka maqnaa ayuu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam oo takbiirtay oo halkii ka sii waday uma sallama markuu labadii ragcadood dhammaystiray ayuu salaamad naqsaday uma kabbara dabeedna haddana waa takbiirsaday allahu akbar buu yidhi wa sajada waa sujuuday waa sujuudu sahwigii misla sujuudihi sujuuddiisii sujuud la miduu sujuuday sujuuddiisuu salaadda dhexdeeda ku sujuuday mid la miduu sujuuday aw atwala ama mid ka dheer ayuu sujuuday labada mid ahaan uma rafaca dabeedna saruu u qaaday ra'sahu madaxiisa wa kabara waa takbiirto allahu akbar buu yidhi uma kabara dabeedna waa takbiirtay wa sajada waa sujuuday misla sujuudihi sujuuddiisii sujuud la mida ayuu sujuuday aw atwala ama sujuud ka dheer ayuu sujuuday uma rafaca ra'sahu intaa dabadeed madaxiisu sare u qaaday wa kabara waa takbiirtay labadii sujuudood waa dhammeeyey sujuudu sahwiga ahaa fa rubamaa sa'aluuh raawiga ka warinaya abu hureyra oo ibnu siriin ah ayaa su'aashu markaa u dhacaysa farubamaa sa'aluuhu waxaa laga yaabaa inay weydiiyeen ibnu siriin inay weydiiyeen oo ku yidhahdeen suma sallama dabeedna waa salamad naqsaday miyaa hamsatulistifhaamkii baa la xadfay fa yaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa ibnu siriin nubi'tu waxaa layga warramoo lay sheegay anna cimraana bna xusaynin in cimraan oo ina xusayn ahi qaala uu yidhi uma sallama intaa dabeed waa salaamad naqsaday yacnii qadarkan dambe maxamed ibnu siirin kama maqal ama ma xasuusnayn inuu ka maqlay abu hurayra uma sallama intaa hore ayuu xasuusnaa inuu ka maqlay markii dadkii su'aaleenoo ku yidhaahdeen markii dambe waa naqsaday miyaa markuu labadii sujuudood la yimi ee sujuud sahwiga ahaa wuxuu yidhi waxaa lay sheegay in cimraan ibnu xusayn oo xadiiskan isaguna soo wariyey inuu yidhi nebigu markii dambena waa salaamad naqsaday xadiiskan bukhaari iyo muslim labadu waa soo wariyeen xadiiskan waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam in markaa u sahwiyi karo oo inuu sahwiya ay bannaanayd waxna inuu ilaawi karo ilowshiye waa ka suuragal ahaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam waana tuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam innamaa ana bashar ansaa kama tansawn anigu waxaan ahay oo qura aadami malak ma ihi wax kalena ma ihi bashar baan ahay bini aadam baan ahay ansaa kama tansawun waxbaan ilaawaa sidaa wax u ilowdaan si la mida ayaan u ilaawaa fa idaa nasiitu fadakiruunii markaan ilaawo i xasuusiya saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu wax ilaawo ama xadiiska la soo wariyey sheegaya inii laa ansaa ama falastu ansaa walaakin unassaa liassunna anigu wax ma ilaawe laakiin waxaa wax lay ilowsiiyaa si aan u sharciyeeyo ayaa wax lay ilowsiiyaa ee xaqiiqatan waxba ma ilaawo xadiiskaasi waxaa weeye waa daciifun laa asla lahu waa daciif weliba dacfigiisu daran yahay oo culammadu ay yidhaahdeen asal male waxaanu ka mid yahay min albalaagaat alarbac yacni waxaa jira kitaabka muwada imaam maalik afar xadiis oo ay yidhaahdeen afartaa xadiis mooyaane axaadiista kale oo dhan asal baa loo helay afartaa xadiis waxa la balaagaatu maalik baa la yidhaahdaayo wax sanada uma sheegin maalikna afartii buu ka mid yahay saas aawadeeda culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiiskani asal male ama dacfigiisu waa daran yahay saas yadaa bay yidhahdeen maca dalik waxaanuu ka hor imanayaa xadiista axaadiista saxiixana waa ka hor imanaya marka waxaa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxwaa ilaa waah noloshiisana dhowr goor ayuu ku dhacay sahwigu oo nebigu wax ilaawey oo salaada gudaheediiba ilowshiya kaga dhacay waxaa kaloo xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo ka mid a hadduu qofku sahwiyo oo uu salaaddii ka baxo isagoo u qabo salaaddii inuu dhammaystiray uuna markaa xasuusto ama loo sheego inuu salaaddii wax ka tegay amaba isagu xasuusto wakhtigiina aanu dheeraan inuu dhammaystirayo wixii ka dhinnaa uu la imanayo sujuudu sahwina raacinayo waxay ka mid tahay masaa'isha laga qaadanaya xadiiska waxaa kaloo ka mida saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday nebiga u ixtiraami jireen waayo nebigu kumay qaylin saxaabada badankoodina lamay hadlin yacni markaa dulyadayn keliya su-aasha weydiiyey isaguna calaa sabiili su'aal buu u weydiiyey marka siday nebiga u ixtiraami jireen baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa salaada haddii laga baxo oo sahwi uu jiray hadalka uu ruuxu hadlo oo uu isleeyahay salaaddii waa ku dhammayd inay macna sahwi la mid tahay salaaddiina aynay waxba ka yeelin hadduu isleeyahay waa kuu dhammayd bacdu ahlicilmi waxay ka deliishadeen jamaahirta culammadu ma qabaane maslaxada salaadda wax ku saabsan iyo danta salaada in loo hadli karo waayo su'aalaa dhacay iyo jawaabo dulyadayn wuxuu yidhi annasiita am qasurat isalaatu lam ansa walam tuqsar ayuu ku jawaabay haa labada kolle mid ahaan baa jira buuri isagu dulyadayna akamaa yaquulu dulyadayn bu haddana dadkii weydiiyey waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah shaksi keliya inaanu ictimaadayno cuskanaynin oo siduu isagu u qabay aan waxba kaga bedelayn masalan waxaad u qabtay salaaddii inaad dhammaystirtay shaksi qura ayaa kugu yidhi waxaasaa maqan keligii lama cuskanayo waayo haddaanu isagu xasuusan wuxuu inay ka maqan yihiin wax bedelayo xaaladda shakhsigaa qura laakiin hadduu xasuusto dee xasuustiisay ku dhisanta haddii laakiin jamac meeshii ay sidaa yidhaahdaan walow isagu yaanu xasuusan xasuusanbe wuu cuskanaya waa ictimaadaya marka maslaxada salaadda in loo hadli karo awsaaci ayaa qaba jamaahiiru ahlicilmi waa diidan yihiin limaslaxati salaa looma hadli kara buu yidhahda oo xadiisku masalada waa ku sugan yahaye maxay jumhuurku uga leexdeen jawaabtu waxay tahay jumhuurka culammadu waxay uga leexdeen waxay leeyihiin hadalka marka la hadlayey waa ka duwan tahay hadalka iminka la hadlayo nebigu wuxuu ku hadlayey inuu salaaddii u qabay inay u dhan tahay saas aawadeed buu u hadla dadkuna maxay u hadleen dadkuna waxay u hadleen inay markaa u qabeen zamanu tashriic in la joogo ay dhici karto salaaddii in wax laga bedelay marka sidaasaa dulyadaynna u hadlay haddaba markii waxa weeyaan yacni nebigu uhi lam ansa walam tuqsar kadib dadka markuu weydiiyey dadku maxay ku jawaabeen maxay u jawaabeen xaaladdaas ila markan garte inaan tashriic ahaan waxba laga bedelinin yacni markaa lafteeda culammada qaarkood waxay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aasha uu su'aalay dee waa ka duwan tahay su'aasha cid kale su'aasha calaa kulli xaal masalada niqaash baa ku sugan badan laakiin waxaad ogaataa uuna markaa bacdi culammada ka mida ah awsaaci culamo aan badnayn awsaaci ka mid yahay ba waxay ku tageen limaslaxati salaa in loo hadli karo salaaddiina aynay burinin waxaa kaloo laga qaadanaya sahwiga marka la sahwiyo oo salaaddii laga baxo dabadeed haddii la xasuusto intay dhowdahay in salaadda halkii laga sii qaadaayo laakiin aan markaa salaad cusub aan la soo bilaabayn sahwiga marka uu dhacana in markaa sujuudu sahwi lala imanayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk